وxadثna زhayr bn xرb وإسxاaq بn ibrahim الxamdلي جamيiعا can jariir cabdالlah bn mayr iyo abu mucaawiية iyo wadaadka le isxaaq ibrahim ayaa kulluhum can jariir bn cabdilxamiid adabi weeye kulluhum can lacmash yani jariir iyo abu mucaawiya iyo ninka la yidhahdo cabdullahi numer saddexdaasaa ka wada qaadanaya can lacmash sida hore markaynu khaldin waxaa ismutaabacaynaya cbdullahi bn umayr abu mucaawiyat dariir iyo jariir ibn cabdilxamiid adabbi kulluhum can ilacmash sulaymaan xaxadaana ibn umayr muxamed wallafdu lahu xadaana abi aabihina waa cabdullahi bn umayr ka horeynu soo maray xadaana alacmash sulaymaan ibn mihraan alacmash can sacad ibni cubaydah assulami can ilmustawrid ibn alaxnaf alkuufi can silata bni zufar alcabsi can xudayfa bn alyamaan radi allahu tacala canhu alcabsi qaala wuxu uhi saxaabiga salaytu maca anabiyi nabigaan la tukaday calayhi salaatu wasalaam daata leylatin habeen habeenaha ka midaan suubanaha la tukaday faftataxa albaqarata suurat lbaqaru nabigu ku bilaabay qiraa'adii qur-aanka markuu faatixadii akhriyey ayuu suurat lbaqara bilaabay faqultu waxaan isidhi fii nafsii yarkacu nabigu wuxuu ku rukuuci doonaa cinda almi'ati aayadda boqlaad boqol aayad markuu akhriyo ayuu ragcaddii koobaad rukuucda nabigu rukuuci uma madaa nabigu waa socday bacda tamaam اlmaw boqolkii aayadood markuu xidhay buu haddana sii waday faqultu waxaan is idhi yusallii biha wuxuu ku tukan doonaa baqaro fii racati ay fii racatayni buu qaybin doonaa weeye fii racatayni yuqasimaa fii racatayn markuu nabigu dhaafay boqolkii dhaafay waxaan is idhi buu yidhi ayuu kala goyn doonaa laba ragcadood famadaa nabigu waa socdayba baqaruu dhammeeyey isagoon weli rukuucin faqultu waxaan idhi nabigu yarkacu biha yarkacu biha iyadoo ku rukuuci doonaa markuu boqolkii dhaafay oon is uu rukuuci doonaa oo uu kala qaybin doonaa yuu haddana baqara markuu gebagabaynaya waxaan is yidhi markuu maraya fansurna cala alqowmi alkaafiriin ayuu rukuuci doonaa saddex goor buu isbedelay saxaabigu boqol wuu kala bari doonaa oo nusi nusbu ka dhigi doonaa maya wuu ku rukuuci doonaa markuu dhammeeyey baqaruu rukuuci doonaa inta nabigu waa dhaaf uma iftataxa nisaaa suurat lbaqar haddana nabigu bilaabay isagoo weli taagan baqara dhammee cafwan uma اftataxa الnisaa suuraة الnisaa yuu nabigu furfurtay faqaraha iyadna waa dhammey markuu nabigu xidhay wuxuu is yidhi oo baqaro bilaabay boqol aayad markuu gaadho ayuu nabigu rukuuci doonaa ma rukuuci boqolkii markuu dhaafay wuxuu is yidhi nabigu sal ly slam baqaruu ka bari doonaa nus markuu maraayo ayuu rukuuci doonaa nuskii waa dhaafay haddana saxaabiga muxuu is yidhi markuu dhammeeyo suuradda ayuu nabigu rukuuci doonaa saddexdii meeloodba waa laga dhaqaaqay uma ftataxa annisaa uu nabigu furfurtay faqara'aha waa dhammeeyey uma iftataxa haddana wuxuu furtay aala cimraan faqara'a nabigu waa khatimay yaqra'u asagoo akhrinaya qur-aankaas saddexda suuradooda mutarasilan ay mutarafiqan mutaratilan tartiibsanaya baqaroo tartiib la akhrinayo nisaa oo tartiib la akhrin haddana aal cimraan oo la tartiibinayo tarasulkii buu fasiray saxaabigu mutarasilan ay mutarafiqan waa tafsiir litarasuli qaabkee nabigu u tartiibsanaya oo qur-aanku idaa mara biaayatin nabigu hadduu soo maro aayad fiiha tasbiixun ilaahay nashid ay ku jirto ilahay in la qadiso oo ceebta laga hoofo oo tasbiix rabbi iyo taqdiis iyo tacdiim abbaxa ilaahay buu weynaynaya subxaan allahi buu odhan jiray waidaa mara bisu'aalin meel su'aalay ku jirto duca iyo allabari ku jiro muslimin ilaahay ku baryeen ama ilaahay u bandhigaya in la baryo hadduu nabigu soo marana sa'ala ilahay buu weydiisanaya waidaa mara hadduu nabigu soo maro bitacawudin meel ilaahay laga magangalo xumaan iyo dhibaato ama muslimiin ay ka magangaleen ama naar iyo cadaab lagu sheegay tacawada ilaahay buu magangalayay intaa isagoo waday uma rakaca waa rukuucay markuu dhammeeyey suuratu aali cimraan fa jacala wuxuu gadagalay suubanu yaquulu inuu leeyahay subxaana rabbiya alcadiim waxaa hufano ceeb ka hufan rabbigayga weyn fa kaana rukuucuhu rukuucdu nabigu waxay ahayd naxwan wax ku dhow min qiyaami istaaggiisi qiraa'adiisi saddexdaa suuro intuu nabigu dhammaynayay in la eg ama ku dhow buu taagnaa ictidaal intaa uu taagan yahay ilahay buu baryayaa oo nasahaya oo qaala wuxuu yidhi samica allahu allaha ajiiba ama ilahay wuu ajiibaa liman xamidahu axadka ku mahadiya uma qaama subanu waa istaagay tawiilan in dheer buu taagnaa ictidaalkii qariiban weliba ku dhow mima rakaca intuu rukucsanaa oo kale uma sajada waa sujuuday faqaala wuxuu hi fii sujuudihi subxaana rabbiy alaclaa waxaan hufano ceeb ka hufan allah yaga sarreeya sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahayd qariiba mid ku dhow min qiyaami istaagiisi sujuuddiisii waxay ku dhowayd ictidaalkiisi qiyaamka hadda laga hadlaayo waa ictidaalkii ilictidaal baa sujuudda ka horeeyey rukuuc kama horreynin rukuucdu qiyaamkay ku xigtay qaala muslim wuxuu yidhi wa fii xadiii jariir xadiidka jariir bn cabdilxamiid dabi waxaa ku jira oon ku jirin xadiidka abu mucaawiye iyo xadiidka cabdulahi bn umayr aan ku jirin wfii xadiii jriir bdxamid dabi waxaa ku jira min aziyaati korarka alfaada dheeraadka faqaala nabig wuxuu yidhi samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd rabbana walaka alxamd waa la socota oon riwaayada hore la soconin idan xadiidkan waxaa ku jira cilmi fara badan baa ku jira waxaa ka mida marka aad qur-aanka akhrinayso ama aad ku tukanayso ama aad ruux saarayso shardi maaha inaad tartiibiso oo sida musxafka ay horeeyaan aduu kala nabigu baqaruu bilaaba wuxuu ku xujiyey suurat nisa haddana wuxuu ku xujiyey aali cimraan marka middaa waa sidaa tartiibkan marku suuraduhu ayuu tartiibsan yihiin qur-aankii suurat اlfaatixa ilaa suurat اnnaas ah ee musxafka cumaaniga ah ay ugu tartiibsan yihiin ma ijtihaadoo saxaabadaa ku ijtihaaday ma nabigaa ku ijtihaaday mise waa tawqiifi baa la ysku hayaa sida sawaabkaana waxaa weeye aayadaha tartiibkoodu waa tawqiifi aayadaha qur-aanka ah siday iskugu xigaan ama isu daba yeelaan suurad walba fii aayadaha u tartiibsan yihiin waa munazal min cindi illaah nabigu waa loo waxyooday jibriil baa la yimid ayadda halkaa dhig midda halkaa dhig saa darteed baa an sano lix sano ka ayad aayad suurad soo degtay ayaa nabiga aayada ku soo degayaan markaas wuxuu odhanaya aayadahan waxaad dhigtaan suurad hebla aayadda hebla gadaasheeda ama horaanteeda dhiga amar la siinhayay aayad tartiibka aayadaha qur waa munazalun waa tawqiifun waa muttabacun min aلsama amaa tartiibka suuradaha faatixo suurat اlbaqara alcimraan nisa maa'ida ancaam acraaf anfaal towba yuuni sidaa ah ee taqaanaan khilaaf baa ku jira wadaadda waxay waa maxay nabi maxamed baa ku ijtihaaday ama saxaabadii baa ku ijtihaaday araajixuna waa maxay xataa tartiibku waxaa weeye waa tawqiifi tartiibka suurada xataa waa tawqiifi laakiin taysiiran taysiiran ayaan markaad akhrinayso ama aad ku tukanayso ama aad ruux saaray shardi maaha inaad tartiibiso sida bilaalba markuu tukanay iskugu burgoynayey aayadaha iskugu burgoynayey marka labadaasay kale yihiin waxaa kaloo ku jira haddee qur iska dareeri ma ahe in macnihiisa la dhuuxo meesha inay tasbiix ku jirto ama baryo ku jirto ama ilaahay magangalid ku jirto ama weynayn ku jirto yaa garanaya ninka garanaya macnihiisa iyo tafsiirkiisa walidaalika jamaaca min aslaf waxay yidhaahdeen qur-aankoo la barto biduuni tafsiirihi waa bidcato qur-aankoo la barto asagoon tafsiirkiisa iyo macnihiisa la baranin bidco weeye waxay ka wadaan dariiq nebi maxamedna ma aha dariiq saxaabana maaha mid taabiciinna maaha laakiin markii hadda muslimiinta bateen oo caajimdiintii soo galeen carabba laga batay dadkaan afka carabiga aqoonin waxay noqotay walba tafsiirka ha la gaadhee dadka ha la xifsiiyo lafdiga iyo xuruufti duruuf baa keentay laakiin asal waxaa weeye tobanka ayadood barata waa inaad barato tafsiirkooda iyo macnahooda ila maqsuudku waa macnaha walidaalika xukunka qur-aanku hadduu ku soo gaadho oo aayaddu aysan ku soo gaadhin lafdigeeda kuma soo gaadhin aayaddana ma taqaanid laakiin xukumkay xambaarsanayd baa laguu sheegay faqad qaamat calayka alxuja xujada way kugu quntay liundirakum bihi waman balaqa marka la leeyahay waxaa maqsuud waman balaqa lafduhu aw macnaahu aw macan qur-aanka lafdigiisi macnihiis hadduu ku soo wada gaadho iyo haddii macnihii base uu ku soo gaadhayo xukumkii waa isku mid caamadeena waa ogtihiinoo qur-aanka ma yaqaanaan in badanoo ka mid ah laakiin axkaamta qur-aanka way ka warqabaan islaanta laga dhintay inta cidda ay tirsan way yaqaanaan xagee lagu sheegay qur lagu sheegay midda la furay way yaqaaneen ciddadeeda midda uur kale way yaqaaneen ciddadeeda xukunkaasoo dhan way ka warqabaan qur-aanka aayaddiina ma soo qaban karaan sidii wadaadkii la yidhi qur-aanka ma aqoona wuuna deliishan jiro markuu u baad xudhi jiray isoo qabta aayaddii ayada ahayd marka loo soo turo marka fasirahaya marka alfaadi ma yaqaanaan laakiin xukumkii wayyaqaan culumay ku yihiin culumay ku yihiin maqsuudku marka waa in xukumka la garanayo waxaa kaloo ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka dheeraadka iyo dulqaadka u lahaa cibaadada rabbigay axad keenoo awoodi kara in ragco waaxida suuratulbaqaroo tartiib la wado oo ku dhammaanaysa u yaraan hee maxay ku dhammaanaysaa hal sac hal sac marka u yartahay wey oo tartiib la wado nisaana waxaad tidhaahdaa afartan iyo shan daqiiqo aali cimraanna sidoo kale saddex saac oo xidhiidha oo qiraa'o basa ah waxaad ku dartaa rukuucdii oo ayadna saacad ah ille saddex saaca ku dhow ictidaalkii oo asna saddex saac ku dhow sujuuddi oo asna inta ku dhow waa maxay labayo toban saac siddeed saac oo xidhiidh ah fii ragcatin waaxida marka sida wadaadkiisa bixismaan ku cararay bay hawsheennu iska noqonaysa yacni markaad shayga u macaansanayso ood dhuuxayso ood garanayso shaygaani inuu yahay shayga lagaa rabay aakharana ku anfici lahaa culays kuguma hayo waddada kululaa buuhi muxuu yidhi ninkii geelanibaa maray buuhi waddada kululaa geelanibaa maray marka haddii geeli aakhara meeshan uu kaa maro culays kuguma hayso hawsha iyada ah waxaa ku jira markaad rukuucayso alrukuuc asalkiisu khuduuc iyo tadalul baa loogu talagalay huna rabbi baa la weyninaya subxaana rabbiya alcaiim u fiirso nabigu su u kala duwayo subxaana rabbiya alcaiim in la hogto oo la foorarsado yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin allah iska leh hogashadaani marka waxaa weeye allaad ku weyninaysaa waa tacdiim sujuudda markaad wejiga dhulka dhigto adduun meesha ugu hosisaad maraysaa wejigaada u khaymo badnaana dhulkaad dhigtay ilahay baad sarraysinaysaa subxaana rabbi alacla baad leedahay saas darteed ba nabigu alayh isalaatu wasalaam marka meel sara la fuurahayana muxuu idhi allahu akbar in la yidhaahdo marka laga daadegahayana subxaan allah nuzuulka hoose ead dhul aadayso ay adugu aad hoos aadday ilahay waa sarreeya waa inaad tidhaahdo waa istaba marinaysa meeshii tadallul iyo khuduc ka soo baxana rabbi waa inaad weynayso sarrayn haddaad isdareentana ood buur fuulaysa iyo jarajir iyo sallaan iyo deerad dheeraysana takbiir baad la imanaysa oo tacdiim ah maqaamaadka waa inaad kala duudo dikriga iska wado meel kast ku xahe hawshu ma ah shay walba meelbu ku fiican yahay nabigu hawshaasuu ilahay dee baray innagana waa inooga tagay waxadaanaa cumaan bn abi shaybata waxaa kaloo ku jira adkaysiga iyo dulqaadku habeenkaa muujiyey saxaabiga la yidhaahdo xudayfa ibnulyamaan siru saaxibu siri rasuuli اlahi sal lay slam cabdulahi asagu hawshuu ka hadli doona fiirsahada hawshaa marka hawl marma dhacda ma ahayn nabigu waa ku badnayd wey saxaaba badan baa la kulantay وxadثna cثman بن abi shaybata وإسxاaq بن ibrahim kilaahuma can jrيr بn abdالxamid qaala cثman بn abi shayba wuxuu yidhi xadana jrيr بn abdالxamid wadaad kalena can buu yidhi wey can ilacma sulayman can abi waa'ilin shaqiiq bn slmة الأsdi qaala saxaabigaa wuxuu yidhi qaala cabdالlah bn mascuud wuxuu yidhi sallaytu maca rasuuli الlah rasuulka ilahi baan la tukaday habeen habeenaa ka mida ilalaatulilki qrad in la dheeraya la isku ogaay faaaala qiraa'ada buu nabigu dheereeyey faaaala alqiraa'ata wاlqiyaama istaaggii iyo qiraa'adii buu dheereeyey xataa hamamtu ilaa aan doonay biamrin talo sawin aan wanaagsanayn arrin xun arrin igu wanaagsanayn nabi maxamedna aan qabanin ayaan doonay buu ihi markuu nabigu aad qur u dheereeyey qaala wuxuu raawigu oo shaqiiq ah abi waa'il qiila waxaa la yidhi cabdullahi lagu yidhi wmaa hamamta bihi maxaad dhamaacido doontay inaad samayso qaala wuxuu hi hamamtu waxaan doonay an ajlisa inaan iska fadhiisto wa adacu rasuulkana iskaga tago isagoo taaganoo qur-aanka weli wada arrintaasi marka la fiiriyo hadda waa arrin xun marka maqaamka la fiiriyo sharcina uu u bannaanay saxaabiga waxadaana ismaaciil bn khaliil alkhazaazu wasuwayd bnu saciid alharawi can cali bni misr alqurashi can ilacma sulaymaan bihada lisnaadi buu ku wariyey milahu mila xadiii man mil xadiii jariir jariir can acmash baad soo barteen hunaana waa cali musir can acmash marka mutaabacadaasuu ka rabaa in lagu raacay waxaa xadiidka ku jira intii ku jirta kii horeo kale laakiin hadda wuxuu la dheeryahay shay kuu bannaan oo sharcan kuu bannaan baa jiro laakiin meelaha qaarkood inaad ku samaysa laga habboon yahay haddaad imaam salaad ku soo xidhato oo xanuun kugu soo inaa intaad iska goosato halkaas salaadaada ku tukatood baxdo way ku bannaantah waa haddaad keri weydo wey ama khushuucdii baa ka tagaysaba markuu qiyaam ku dheeraado istaaguna kugu dheeraado aduguna aad xanuunsan tahay ama aad waayeel tahay ama aan u barininba saacad ka badan in la taagnaado waxaad tukanaysa salaad malaggeeda galay ood leedahay ilaahu mu dhammeeyo ilaahu imaamku mu saxdo ilaahu aayaddu may ku istaagto habaar hoostaad aad ka wadayso sida wadaadkayga raagaarse ee dadka qaraada ku dhibi jireen la sheegay wadaad baxaan raagaarsaa yaa salaada subax qaraada aad u dheerayn jiray masaajidka sheegi maayo wadaad magaciis midna ma sheegaayo ma hore hadda kor baan sheegay waaya marka fashal baa dhacay almuhim wadaadkii bay salaada qaraada ku istaagtay nin show u caydh cadhaysnaa hawshaa weligiiba ka xumaa yaa isgaran waaye shub ka dhahbayaan loo sheegin isba waa la kari waaye in salaad uu ku jiro oo wuu is-iloobay xanaaqu u qabay imaamka yuu is-iloobay wuxuu hi shib ka dhahaa waa la ismu waa la keri wayaan loo sheegin buui marka hadday naftu ku qabato inaad iska goosatood salaadaadii istaaggaadi halkaa ku tukatood iska fudayso waa lagu ogolyahay laakiin axadka inuu ku tujina imaamka tujinaya ee meesha taagan waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana ardadiisii waxaa la foolxumaatay dhaqan ahaan iyo maqaam ahaan iyo munaasabad ahaan inuu nabiga ka tago taasuu ku xambaaray fahamtu bimrin sawin shay waxaa jira bannaan laakiin meelaha qaarkood isu bedelaya xumaan wa min uma la yidhi xasanaat اlabraari sayi'aat اlmuqarabiin nimanka abraarta ilaahay adeeca xasanaadkoodu qolyaha muqarabiinta alla u dhow agtooda waxay ka tahay dembi bay ka tahay dembi bay ka tahay maqaamaadka waa in la kala qaado shay adiga lagaaga dulqaadan lagaa yeeli laakiin dadka laga yeelin baa jira ilmahaada waxaadan ka yeelin lakiin umadda kale aad ka yeeli baa jira ma jira soo saar maaha caruurtaada waxaadan hadday samay aadan marnaba dulqaadanayn ummadda kalena aad u dulqaadan baa jira xigtadaada iyo xigaaladaada waxaad ka yeeli shisheeyahan aadan ka yeelinin baa jira waxaad shisheeyaha u dulqaadan kuwan aadan ka yeelinin baa jira nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu arrimaha hadday sameeyeen uusan u dulqaadan karin baa jira laakiin hadday reemiyigu iyo raakoraadku sameeyeen uu u dulqaadan jiray saydina cumar baa wuxuu yidhi niman masaajid ku hadlay arko labaa kaalaya buu agge ka timaadeen ma reer madiinaad tihiin mise maxay dhaheen daa'if baan ka nimid reer reer daa'if haddaad reer madiina noqon lahaydeen misaan bur idinku wado idinku lafi bixin lahaa ma nebi maxamedoo xabaalan qabrigiisii iyo mimbarkiisii baad agtiisa ku buuqaysaan soo ma taqaanaan aadaabta masjidka nebi maxamed soo nabiga xurmadiisa ma garanaysaan sabco cad kor oogu dhigaysaan haddaad noqon lahaydeen reer madiino waxaa idi ciqaabi lahaa ciqaab haddaan maadaama aati reekoraad aan ka warqabin xuquuqda iyo masjidka nabxi axkaamtiisa dadku way kala duwan yihiin maqaamaadka kala duwan marka xataa hamamtu biamri so-n maaha macnaheedu inaysan bannaanayn sharcan way bannaanayde laakiin halkan kada baysan ku habboonayn inan ku habboonayn waxaan damcay an ajlisa wa adacahu inaan fadhiisoon iskaga tago idan nabigu sidaasuu qiraa'ada u dheeri jiray calayhi salaatu wasalaam marka waa in lagu daydo inta aad yar tahay eed xoogow fahmaysan tahay muruqaadu israacsan yahay xoogaadu israacsan yahay salaatuliilka badso qur'aanka badso wax walbo khayra badso si hadhow markaad tabar dhigto ama aad cuslaato ama aad waayeesho ay kugu soo hadhaan in aad reerka ku dhaqato iisadahawshaas hawshaa idinka hoos bixi hadda adoo yar haddaad isbarto cibaado yar qur-aan akhris yar salaad yar qiyaamuleyl yar aad isbarto maalinkaad cuslaato shanta salaadood baa kugu soo hadhaysa waxa kaloo dhan culays baa kugu noqonaya inta aad yartahay laakiin haddaad naftaada laylidood carbisood barto inay cibaadada badiso hadhow markaad cuslaato xoogow reer dhaqaal ah oo kamadara ah ayaa kugu soo hadhi oo salaadihii shantaa rawaatibtoodii sagaal ragcadood ama toddoba ragcadood salaatulilo qiyaama qur'aan aan yarayn baa kugu soo hadhay laakiin horaanba haddaadan badis ahayn xaggana culays soo kordhay maxaa idan waad garaaxaysa wuxuu dhammaad ka tagaysa baabu maa ru'ya fii man naama leyla ajmaca xataa asbaxa baabu maa ru'ya cafwan wuxuu baab wixii lagu warshay fii man naama alleyla habeenkii ninkii seexday ajmaca dhammaantii habeenko dhan buu iska quurinay xataa asbaxa ilaa waagu u bariyey ninkaas dhibka gaadhay buu u baab yahay xadaanaa cumaan bn shaybata wa isxaaq san ibraahim alxamdali qaala cumaan wuxuu yidhi cumaan ibnu maxamed shayba abu bakr walaalkii wey qaala cumaan wuxuu yidhi xadaanaa jariir yacni abdilxamiid adabi u jeeda can mansuur bni اlmuctamir can abi waa'il shaqiiq can cabdilaahi bni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal dukira cinda rasuuli rasuulka ilahi agtiisa waxaa lagu sheegay rajulu nin baa lagu sheegay naama laylatan habeenkao dhan jiifay xataa asbaxa ilah waagu u bariyey qaala subanu wuxuu yidhi daaka ninkaas sidaa yeelay ee xaloo dhan jiifay ee dikri ilaahay u kicin een rabbi xusin ama aan salaad tukanin rajulun weeye baala shaydaanu shaydaan uu ku kaajay fii udunay labadii dhagood uu kaga kaajay ninkaasi waa ninuu shaydaan dhagaha kaga kaajay kadibna hurdaduu u macaanaysiiyey aw qaala wuxuu idhi abu waa'il fii udunihi dhegtiisa u ku kaaji xadiidkan marka macnihiisu waa iska cadyahay oo bannaankuu yaallaa habeenkao dhan haddaad jiifto oday ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa ah iyo qur'aan iyo dikri iyo salaad midnaad u soo kicin ninuu shayddaan qabsaday oo xaal dhan ku aqdaamanhaya oo ku ciyaaray baa tahay kaadida la sheegay shayddaan inuu kugu kaajiyo dhagaha kaaga kaajayo ma xaqiiqaa mise waa tusaale iyo wax fahansiin baa isku hayaa sida sawaabkana waa inay xaqiiqo tahay haddii shareecadu ay sheegtay shaydaanku inuu wax cuno wax cabbo dhal uu leeyaho u tarmo shacbi baa la yidhi shaydaanku ma dhalaa kolley ana arooskiisa ma joogin buui laakiin ilaahay baa sheegay inuu duriye leah inuu duriye leeho tartmo ilaa qur-aankaa lagu sheega waa ogtiin baan filahaya almuhim hadduu howlahaaba uu sameeyo oo haweenkaba uu kaaga hoos maray haddaadan bismillaahi dhihin oo cuntadaba uu kaa booy haddaadan bisinka ugu qabanin oo guriga kula soo sexan iyo hoteelka haddaadan yac ka dhihin inuu kugu kaajo si dhaba maxaa diidahaya aan la arkaynin cuntadiisaba lama arkee ishu ma qabato laakiin dhibka ay kaadi dhagaha u geysan jirtay bay kuu geysanaysa oo xagga khayrkii bay kaa hor istaagi oo qalbigaa ku ingegi oo adoo cajisan oo hamhaamsanhaya oo kabaha gashan labaad ka kici aroortahay ilaxal o dhan buu dhagaha kaa oo saar iyo dhaanta kugu tumanayay idan baala shayطaanu fi dunya waa calaa xaqiiqatihi waxaa marka khilaafa meesha ku jira ninkan seexday ilaa waagu bariyey ee shaydaanku dhagaha kaga kaajayo ma ninka seexday baa ilaa salaad facay ka tagtay mise adkaarti kale iyo witirka iyo ka seexday weeye sufyaan athawri oo xadiidka wariya wuxuu odhan jiray sufyaan bnu cuyana wuxuu odhan jiray hada cindana fii man naama can اlfariida wuxuu dhihi xadiidkan annagu waxaan ku fasiraa haddaan atbaacu taabiciin nahay iyo culummadaas nahay waa ninkii seexday ilaa ay salaad subax dhaaftay sidaasuu asagoo ku fasiri jiray laakiin cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu oo xadiidka wariya ayaa xadiidkan fasiray tafsiirkiisaana sax ah maa min rajulin yanaamu laa yadkuru اllaha caza wajal ila baala shayطaanu fii udunihi waaymu اllahi laqad facala bisaaxiib muleyla yacnii nafsahu axmed baa wariyay bisanad saxiib fi kitaab الzuhd cabdulahi mascuud baa habeen habeennaha ka mida tuu ceshihii tukaday watirkii yuu ka tegay salaatuleyl suu u jiifay baa hurdaal la tagtoo subaxibu ya allah ku tukaday wuxuu ku fasiri jiray marka inuu habeenkaas wuxuu yidhi xalay shaydaan baa dhagahaygaga kaaja ilaahay baan ku dhaartay xadiidkaa idiin sheegay xalay anugu shaydaan igu sameeyey buui wuxuu ku fasiri jiray marka inaad habeenkao dhan jiifto salaada subaxba aad tukatide taa macnaheedu waxaa weeye shaydaan baa kaa farxashay laakiin sufyaan iyo jamaaca sidaas ayay ku fasiri jireen waxaa kaloo marka meesha ku jiro oo imanaya ishkaal ah soo inagu soo marray ma aha laysa fi الnawmi tafriiطu inama الtafriiطu fi اlyaqada hurdo kula tagtay xadgudub ma aha ee xadgudubku wuxuu yimaadaa iyo gaboodfalidii gaasiridu soo jeedka ninkan muslimka cishaha tukaday kadibna asagoo niyeysan salaatulahi u soo kacdid oo saas aad tukatid hurdadu ay la tagtay see shaydaan dhagaha uga kaajaya xadiidkaa iyo xadiidkan see loo jamcinaya culimmadu waxay leeyihiin waa ruuxa ka qayb qaatay sababka keenay in hurdadu ay la tagto ka horena waa nin aan asagu aan shuqul ku lahayn hurdadu inay la tagto aan ka qayb qaadanin hurdadu inay kula tagto oo ay ku dhaafiso salaadihii waajibaadkaa ama sunankaa ku dhaafiso haddaadan ka qayb qaadanin waxaa shaqaynaya xadiidkii ahaa laysa fi الnawmi tafriid inama tafriidu fi اlyaqada haddiise caawa dhan su wejigaada u ifahayo wejigaada u ifahayo aad seexato weji if ma taqaanaa wejiga ifay waad fadneen baa filahaya guri waxaad arkaysa dalka laga damiyey oo dadkii kulligood wejigooda ifahayo talefoonkii markay la daaro saa la yidhaahdo iftiinkiisi baa kugu dhici kadib maxaa ifahaya arlayga waa mugdi wajihina waa ifahayaa caw dhan saad u jeedo ee t v u firin eed warar u dhegaysanaya idaacado ee talefoon ugu daba wareegiyo waxaad tegaysaa kowda habeennimo labada saddexda sagaalka maxaa tiri xoogo stoor intaan salaadda la gaadhin way kula tagtay yaa mas-uulka ah adaa mas-uulka ah salaadda waa in loo dadaalo waa in la ilaaliyo waa in lagu talagalay xilli fiican inaad soo kacdo waa inaad dadaalkeeda la timaado idan marka adaa muqasira adaa gabood fulay markaa shaydaan inuu kugu ciyaaro kugu kaajo garbay noqonaysa iyo xujay noqonaysa وxadثna qتيبة بن سعيid xadثna الlayث بن سacد عن عqayل بن khالد بن عقيل عن الزهري can cali bni xusayn bn cali zayn اlcaabidiin ana xusayn bn cali oo xusayn bn cali bn abi aalib ah xadaa wuxuu u sheegay wiilkaa u dhalay can cali bn abi aalib awowgii baa oga tabanaya ana nebi sal slam araqahu nabi maxamed baa ku soo guuray araqahu ay ataahumaa leylan habeennimo markaad ruuxa u timaado ood ku soo daqanto ayaa uruqa la yidhahdaa ana nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa araqahu ku soo dheelmaday ama ku soo jarmaaday ama ku soo guuray wa faaima sagii faaimo leylan faqaala wuxuu i suubanu habeennimadii markuu u yimid albaabka ku soo garaacay alaa tusalluun cali iyo faadumu miyaydan tukanaynin salaatuleylka waa sida amminkaad jiiftaan soo matiin aalkii suubaraha kaca tukada faqultu yaa rasuul allah waxaan idhi rasuulka ilaahayow innamaa anfusuna biyad illaah naftaayadu gacanta alla unbay ku jirtaa fa idaa shaa rabbi doono an yabcaanaa bacana hadduu rabbi doono inuna soo kiciyo salaada uuna waafajiyo uuna waafajinhaya ee nabi hawsha naga daaba hawsha kaga jirto kaga nicmaysan fansarafa rasuululah rasuulka ilaahay baa iska gadoomay xiina qultu lahu daalika markaan sidaa ku idhi uma samictu nabigaan maqlay wa huwa mudbirun asagoo dhabarka jeediyo sii socda yadribu garaacaya fakidaw booyihiisa gacanta ku garaacaya wayaquulu leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala nabigu waa la yaabay jawaabta diyaarka cali ee fiidaba ka saarayd buu la yaabay suubanu aleh salaat wasalaam maxaa idintoo jiifiyey maa tukataan nabi allow nafta yadu gacanta rabbi bay ku jirtaa xilliguu doonana soo kacayna haddaan doonnana waan jiidaynaa allay hawshan ku xidhan tahay waxaad mooddaa su'aaluu jawaabuu la sii sugayay suubanaha oo afsaara ah bay u eg tahay tiibuu nabigu la yaabay ayb midda kale hawla aan looba joogin buu aaday ilaahay qadarkiisi iyo maqaadirtiisa awooddiisa miyaa laga hadlaayay mise khayr baa lagugu baaqay waxaa laga rabay keliya inuu dhaho nabi allahu khayr allah ku siiyo waa dadaalaynaa jazaaka allahu khayran waa dadaalaynaa waa kici doonnaa in sha allah hawlahaasoo ku filla marka xujo iyo dood iyo maxkamad buu cali la soo istaagay nabiguna wuxuu ihi wakana al insaanu akara shayin jadala aadamuhu makhluuqka u dood badan weeye waad aragtay qur inta lagu sheegay kitaabka rabbiga inta un gaal doodii iyo shaydaan iyo jin iyo fircawn iyo shayaadiin doodooda ay ku jirto ilaahayna uu la garamayo bini aadam wax ka badan ma jiro ilaa xaqiiqada uu taabto oo dhulka la dhigo oo naftu halkaas soo gaadho runta ma sheegahayo la loodin dafiraad inkiraad indha caddayn soomaaliya indha cad waa taqaanaa kuwana waliba ka sii adoo soo jeedo isku daya inay madaxay minjo kuu rogaan marka waxaa way aadamuhu dood baaba laga sameeyeyba waa inuu iska murmo uun meelaan muran ku jirin ayay muran bilaabahayaan waxaa ku jira marka xadiidku qiimihiisa waxaa ku jira qiimaha iyo tayada uu nabigu ka lahaa qiyaamuleyl agtiisa salaatuleyl iyo habeen in la soo kaco ilaahay la xuso nabi maxamed meeshay ka joogtay bay ku tusaysaa waxay kule kutusaysaa xataa xigaaladaada gabadhaada sodohda sodoga seediga inaadan kala xishoonaynin inaad u kiciso khayrka iyo wanaagga oo tira warbal tukada xilligii baa la joogaaye waama xilligaad qurinaysaan gacmaha taaga albaabkii baa furane waa xilliga rabbi soo degi jiraye bal ilaahay cuskada okay faadimo u timid oo nabi allow cali baa soo diray oo yidhi faadimay maalin walba aabbaha marka haniimo iyo loo keena sabaaya addoommuu qaybiyaa oo dadka siiyaaye meeshan ku rafaadaya addoon gacanyara ah or nabiga soo weydiiso oo beerta muxuu aha raashiinka tumo oo biyaha kuu soo dhaamiyo oo hawsha kula qabto ma iga diisi maya wuu soo riixay nebi maxamedoo maalinkaa haniimo xoolo qaybiyey bay u timid wixiina dhammeeyey faado maxaad horta aabbow saas iyo saasaan wuxuu idhi wixii khanaa'imtii iyo sabaayaadkii waxaan siiyey buu ihi fuqaraa'u alansaari waalmuhaajiriin waa aytaamu badrin ree beder agoontoodii baan u qaybiyey waxba ma hayo laakiin orad iska noqo insha allahu tacaala iska noqotay fiidkii buu nabigu u yimid cali iyo faaduma oo seexday buu u yimid dhexdoodii buu kala fadhiistay markaasuu waaniya wax u sheegay wuxuu yidhi ma idiin iyo faadumow mar dambe iguma iman kartaan waxbaan u baahan habeenka markaad seexanaysaan wardiya soddon iyo jeer allahu akbar dhaha soddon iyo jeer subxaan dhaha soddon iyo jeer alxamdu lilah iyo tawxiidsada markaad muddo wadaan ilahay baa faraj idin siin doonaa wax markay waday addoommo badanoo iska socdaa nabiga loo keenay addoonka u qiimo badnaa buuri loo geeyo nabi maxamed baa addoonka soo kaxeeyey isagoo wada faadumana siiyey yuu ku soo baxay faaduma gurigeeda joogto mara yar qabta gurigay markaasay dabcan inay madaxa qariso lugaheedii baa muuqday hoos bay u dhigtay timaheedii baa muuqday ninka waajib ka xijaabay ilaa aabbaha la socdo nabigu wuxuu yidhi waa addoonkaadii waxba ha isdhibin addoonkaadi weeye marka inaad ka xijaabato ka indhashareerato laazim ma aha yani ruuxa bini aadamka iyo ubadkaada waa inaad ku tarbiyayso marka u dhibaato iyo xaaja timaada alla horta ku xidh abshir insha allah alaab baan keeni doona hadhihin ma dhib baa ku haya anaa labaatan jir anaa ku dhalay insha allahu tacaala mar gowska ka qosli doonta waxba hadhihin maxaad dhihi ilaahay baad ku xidhaysaa waxaad leedahay ilaahay baa waxaan fayday asagaa wax bixiyee rabbigaa baryo orod ragcatayn salaatuxaaje aad tuko ilaahay bari or iska tag waxaad siinaysana go'aan ku ahaado hadhow wax siin waaga dambe wuxuu ku oo ku carbismi dhib markuu yimaado inuu rabbi ku cararo oo ilaahay la aado oo yaa tolay durbo uusan bilaabin yaa tolaydu ha dambayso yaa allah horta ka horee bacdaha yaa tolay uma yaa tolay ha dambayso xadana camr annaaqid wazo bni xarbin qaala camr wuxu uhi xadana sufyan bnu cuyaynata can abi zinaad cabdulahi bni dakwaan can ilacraj cabdiraxman bn hurmus can abi hurayta radi allahu tacaala canhu yabluqu asagoo la gaadhaya bihi xadiidka annabiya subana sal slam wuxuu yidhi subanuhu yacqidu shayaanu shayaan wuxuu guntayaa calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa madaxa qadaadkiisa jeegadaa dambe wuxuu ku guntahayaa cuqadin cafwan alaa cuqadin saddex guntimood halkaasuu saddex mar guntumood ku xidhahayaa idaa naamo markuu ruuxu seexdo bikulli cuqdatin guntin walba yadribu wuxuu ku dhufanayaa oo uu ku timbarayn oo korka kagu qoraya shayddaanku laylan awiilan habeen dheer laylan awiilan cafwan calayka laylan awiilan asal waxaa la yidhaha calayka laylun awiil wa min baab alibtida laga dhigo khabari ibtida laga dhigo laakiin huna waa maxay min baab اliغraa baa lagu nasbinaya min baab اliغraa ayib habeen dheer baa jiray habeenka dheer ogo weeye ha u bixin weeye habeen dheer uu ku caraabinaya calayka laylan طawiilan habeen dheer baa jiray hurdada sii wadba ku leeyahay taasuu ku dhufanaya saddexdaa tiim baruu iska dabageynaya midda geeskaa midda kale teeda kale qolyaa waxay dhaheen midna korbu ku dhuf midna hoos midna bartamaha qaabka oogu dhufanaya nabigu ma tilmaamin laakiin meeshaa jeegada ee qudaarta ah inuu ka shaqaysanayo oo saddex xadhi ku xidhahayo mid walbana uu ku tiimbaranay habeen dheer baa kugu dhimanaya iska jiif iyuu nabigu inoo sheegay faida istayqada markuu ruuxa muslimka a baraarugo allaha ilaahay uu xuso oo adkaartii xataa uu ku soo kacayo ruux uu akhriyo alxamdu lilah axyaani bacda ma amaatani wa ilayhi nushur cala aqali taqdiir ama aayaddii nabigu akhriyi jira oo kale adkaar inxallad waxaa furmaysa cuqdatu buntin baa faniinaysa oo min shari nafaahaati fi lcuqdi wey shaydaanka kow ka eh waidaa tawada'a markuu ruuxa muslimkaa weysaysto inxallad canhu waxaa ka furmaysa cuqdataani maca alulaa wey tii hore furantay tu ku dar labo labaa furmahay ayaguna faidaa sallaa hadduu salaada tukado oo salaatuleil u istaaga ama salaaddii waajibka ahaydba inxallat ilcuqadu saddexdii guntumoodba way furmahayaan faasbaxa wuxuu waabarisay ruuxa muslimkaa nashiidan isagoo firfircoon ayiba nafsi waasax waasax ah nashidan firfircoon oo fahmaysan ayaa toosaysa ayiba nafsi naftiisu ay wanaagsan tahay oon walbahaarsanayn kurbo badanba ayn haynin kodolba aysan ku taagnayn oo xoogou dareemayn inuu waasax waasaxyo qalbiguisu furan yahay wa haddii kale oo uu ilaah xusi waayo weysaysan waayo tukan waayo abaxa wuxuu waa barisan khabiia nafsi mid naftiisa ay xun tahay ah isagoo cajisan wey isagoo isqaadila isagoo burbursan khabiia nafsi marka waxay u tahay naqiid ayiba nafsi ayiba nafsi bay ka soo horjeedaa khabiia nafsi iyo ayiba nafsi baa isku mida ah. ayib kaslaana aad iyo aad u daalanoo cajisan kaslaanana waxay ka soo horjeedaa nashiian isagoo fahmaysanoo firfircoon buu soo toosi haddii kale isagoo daalan buu soo toosaya wuxuu soo toosaya isagoo fahmaysan oo naftiisu ay waasawaasac tahay oon cidhiidhi ku jirin haddii kale culays buu galaya walidaalika habeen walba habeenkaad ka qur-aan akhris badan tahay ka cibaada badan tahay maalinkeeda waad ka fahmi badan tahay waad ka fircoon tahay khayrkaad ooga nugushahay waad ka khayr jeceshahay xataa xanuunaha ku haye waad ka fududaanaysaa hawsha ha la ogaado hawshuu nabigu kuu sheegahayo intaan la gaadhin cibaadaiyo wanaag caafimaad baa ku jira aroortaad aad shanta salaadood jamaaca ku tukato ood in jallaadka qur-aanka aad meel saarto ood habeenka ilaaha aad u barido ood ilmadood duugto ood hawsha isku yar aadiso axwada si fiican baad u cabba aroorta ayada ah niyadaa kuu degan inaad xooguu faleel xaraysay baad dareemaysaa adoo dhan baa khafiifaya tilaabada waa israacaysa limaada miyaad garateen jidhkan bini aadamku wuxuu ka soo kooban yahay ruux iyo jasad ruux iyo jasad baad ka kooban tahay jasadkaani wuxuu ku koraa oo isagu ku wax noqodaa shaygii laga abuuray asalkiisii wixii ka soo baxa aadaama maxaa laga abuuray caro caro wax ka soo baxayaa ku calfiya ama الruux ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي إذا وكذلك أوحينا هي وكذلك أوحينا إليك روحا min mrina qur-aanku iyo waxyigu iyo cibaadadu iyo salaaduhu iyo dikrigu allabarigu waa ruuxu min allah naftanina waa ruuxu min allah tana tanaa dheefisa ruuxda min rabbi ay jirkaada ku jirta qur-aanka ruuxiga ah ayaa dheefiya marka daawadu waa labadaa qaybood xanuunka ruuxda ku dhaca markuu muddo socdo oo muddo ku hayo waaga dambe wuxuu isku bedelayaa xanuun cudwi ah lafahaadaa ku adkaan murqahaa ku daari sabaabiraad noqon bir taagan adoo dhan baa qallafaya saa darteed waxaa weeye waa inaad shay walba qadadiisa kaa rabaa jirka suu nafaqa kaaga rabo ruuxdana waxay u baahan tahay nafaqo motoorka marka jidhka qaada waa ruuxda ruux haddaad nafaqayso adoo laba boqoloo kiilaah yaa sida wiil yar u boodaysaa ku dhuubanoo toban kiila waxaad arkaysaa aan tillaabsan karin isagoo dhan shaydaan buu xidhan yahay labiiyo toban musbaar baa ku go'an labiiyo toban sirig baa ku xidhan naftiisaan waxayn helin wax qadaa iyo wax ruuxa nafaqa diineed baysa haynin marka ruuxda waa in la nafaqeeyo sida jidhka loo nafaqaynayo baabu istixbaabi salaaة الnaafilati fii baytihi wa jawaasiha fi اlmasjidi وسواء في hذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهي ركعة الطواaf baab dheer buu imaamku guntay nawwi idima qorya baabka miya baabu istixbaabi salaati naafilati fii baytihi salaaduhu waa laba qaybood salaada waajib ah iyo salaada sunnaah salaadaha waajibkaa sida mashruuca ee laasimka waa in masaajida lagu tukado ninkii awoodi kara in cudurdaar sharci aan qabin waa waajib in masaajida ku tukado jamacaadkana uu ku tukado salaadaha sunnada ah waa laba qaybood sunnooyinka jamaacada loo sunneeyo ayagu masaa'idka lagu tukanaya sida qorxmadoobaadka dayaxmadoobaadka iyo salaadaha kale loogu talagalay jamaacada musallaho kale sida ciidaynka istisqaha roobdoonka salaadaha noocaasa ah ayagu ee jamaacada loo shardiyo ama masjid baa lagu wada tukan sida salaadaha shanta ah ama bannaan iyo ban loogu talagala lala aadaya salaadaha soo hadhay waa sunnooyinka mutlaqa ah ama rawaatibta salaadaha shantaa raaca kuwaa masjidka iyo guryaha guryaha u fadli badan khulaasadaasuu sheekhu inoo sheegay raxmatullahi tacaala calayh wuxuu ihi baaba istixbaabi salaati naafilati fii bayti jacaylka la jecel yahay in salaadaha sunnada gurigu ku tuday ruuxa muslimka ah. wa jawaasiha fi lmasjid iyadoo gurigu fadli badan yahay sunnooyinku masjidka in lagu tukadana way bannaan wa sawaan waxaa siman fii hadaa xukumka aanu sheegnay in sunnooyinka ay u fadli badan tahay guryaha u fadli badan yihiin masjidkana ay ku bannaan yihiin alraatibatu salaadihii rukunkaha iyo wahayruha kuwa kalaba waa la mid ila shacaa'ir aلظaahira salaadaha sunnooyinkaa ah ee muuqaalka islaamka in lagu muujiyo loogu talagalay mooyeen astaamaha islaamka lagu garto ciidaha islaamka dabaaldegaha islaamka iyo damaashaadka muslimiinta diinigaa ah, kuwa ayagu waxaa weeye waa in bannaanka la keeno wahiy alciidu ciid اladxى wاlfitr wاlkusuufu oo labadaba uu geliy kusuufu اlqamari iyo kusuufu الshamsi wاlistisqaau roobdoonka iyo wtaraawiixu taraawiixdu waa min ashacayr daahir maxaa yeelay qiyaamu ramadaan baa lagu muujinaya wakada waxaa lamida oo masjidka uu u fadli badan yahay maa laa yata'ata waxaan ku suuragelaynin fii hayr اlmasjid sunnooyin waxaa jira aan masjid meel aan ku asaxayn waa kuwe ka taxiyat اlmasjid salaanta masjidka taxiyatulmasjid guri laguma tukado ninkayoo jamaca manasada isku khilaafeen meesha yaraan oo habeenkii aan salaadaha ku tukado ee salligu ii yaallo in carruurta ka ceshado ee haweenkaan dhahamarina meesha ayadaa ah, taxiyatulmasjid ma laga raba wadaaddaa ka niqaasha sababkuna ma lagama rabo taxiyatulmasjid ka taxiyat almasjidi oo kale wayundabu waxaa la sunneeyaa kuwaasi aan waxaan masjid ahayn aan ku asaxaynin kownuhu fi lmasjidi wahiya wahiy racata awaaf baa lamid ah de racata awaaf ayadoo labtarkeedu maxaan masjidin kuma asaxda maxaa yeelay dawaafka meesha lagu dawaafi wuxuu yahay waa kacbada kacbaduna masjidka ku dhex taalla xadaثna mxamed muثنى xadaثna yaxya bn saciid القaطاn can cubayd الlaahi bn cumar bn xafs bn cumar الcumari qaala أhbarnii naafic mawla bn cumara can bn cumara can nebi sal ly slam qaal ijcaluu yeela fii buyuutikum guryihiinna yeela min salaatikum min bacdi salaatikum muslimiin ay guryihiinna wax ka siiya ku tukada salaadaha sunnaha guryaha ku tukada walaa tattakhiduuha ha ka dhiganina meel salaadda ka caagan qabri baan salaad lagu tukanin guryihiinna qabri oo kale ha ka dhiganina salaatuleylka sunnooyinka ku tukada oo idinku barakoobi jamaaca min asalaf mar walbay guriga galaan ragcatayn bay ku tukan jireen mar walbay ka soo baxaan ragcatayn bay ku tukan jireen markaasaa la weydiiyey wuxuu ragcataynkan biilka waan ka jecla aan bixinayo maxaa yeele reerkaaba ku dhaqaa buuri maalinkaan ragcatayn anaan ku tukan aan ka tago ama ragcatayn aanan ku soo gelin buuqbaba xaafadda ka bilowda yidhi aniga carruurtii islaantu ma fooda isgelinayn marka reerkaabaan ku dhaqaa xadiid dacfi ku jiro sheekh albaanin uu taxsiinina wuuba ku yimidba nabigu calayhi الsalaaة wasalam min xadiiثi caaisha kulamaa dakhala sallaa ragcatayn wakulamaa kharaja sala ragcatayn xadiikaas marka jamaca minslf baa ku dhaqmi jirayba wuu wanaagsan yahay wuu wanaagsan yahay maxaa yeelay way ku barokoobayan nabiga ku tukadu yidhi ama waa sunna mutlaqa ama waa salaatulxaaji aadlada reerka allah kugu dejiyo oo carruurta allah kugu barakeeyo oo islaanta allah ku khayraadiyo oo bilalka allah ku soo furo wax walba waxaa wey ilah ba loola cararaaye ijcaluu min salaatikum min bacdi salaatikum fii buyuutikum walaa tattakhiduu qubuura inaguna wadaadaheennu salaadda waxay leedahan qubuurta waa taqaanaan awash hebel xabaale hebel buu ku jiraa ku khalwaynaya kusoo tukanaya masaajidda buu kala cararahaya dhaqan yuhuudeed wey dhaqan nasaaro dhaqan muslimiin ma aha salaad iyo qabri way kala caagan yihiin waxaan salaatuljanaaza iyo baabkeedu waynu gaadhi doonnaa ninkii marka qabriga ka maarmi waaya ama qaraabo booqanaya ama ahal booqanaya intuu booqda ha salaama u duceeyo ilahay dambi ha ka soo tago laakiin salaad laga aadahayo lagu ag tukanhayo waducaau cinda qabri fulaan waa mustajaab iyo waa tiryaaq iyo hawlahaas waa iska sheeka baraley shaydaan baa kaa farxashay oo marcidlaah mara kuu saaray gandaalbu meel kuugu xidha waxadaana muana muxamed muana abu muusa albasri xadan cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi أخبرنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن صلى سلم قال صلوا في بيوتكم مسلimiinay guryihiina ku tukada salaadii sunnada loo jeeda faradka ma aha walaa تتakhiduuha guryaha ha ka yeelaninoo ha ka dhiganina qubuuran qubuur aan salaada lagu tukanaynin waxaadana abubakr bn abi shaybata yani ka qaacida musallamu nabigu ka dhigahaya shayga ruuxa aad la hadlaysa iyo dadka ku dhagaysanaya ay iska og yihiin ay garanhayaan ayaa lagu halqabsadaa nabigu wuxuu ihi ha ka dhigan qubuur saxaaba maxay og yihiin inaan qubuur lagu tukanaynin salaadna ay ka caadan tahay waa kii sayidina cumar uu ku dili gaadhay anas bin maalik anasoo meel bannaan iyagoo safara oo duulaan ka yimid ama xaj ka yimid tukanaya ayaa cumar xagga jooga wuxuu arkay anas markuu qabri hortiisa ku yaalla xaggaasoo kale ka yar fog meeshuu jaamac fadhi oo kale iyo qabri ku yaalla anasna waa iska tukanaya anas bin maalik cumar baa ildheeryahay dareen buu qaba agguu ka soo arkay ul buu la soo baxay yaa anas alqabr alqabr alqabr alqabru soo le waana soo laxaatanhayaa anas wuxuu waxaan mood inuu leeyahay alqamar alqamar cirkaan fiiriye buu ruux kaa fogo mogta alqabr alqabra soole maxaad u qaadamo alqamar alqamar markaasa markuu ii soo dhawo waxaan dan inuu leeyahay alqabr waan fiiriyey markaasaan ka leexday kale maxaa yaqaana bakooraddii shaydaanka biibin jirtay ee ninkay ku dhacdo shaydaanku ka tegi jiray marka waa saxaabadu way og yihiin waay inaan qabri iyo salaad shuql isku lahayn وxadثna abu bkr بن abi شhaybة وabu كرayb qال أxadna abu mucaawiية ضر عن أcmر سulayman عن أbi سفyاn واسmه طلxة بن ناaفع عن jاب بن عبد الله الأنsاrي قال qال رsuل الله صل ل سلم إida قضى أxadكم الصلاة في masجidihi إida qضى أxadكم midkiin hadduu guto الصلاad salaaddii faradka ahayd fii masjidi fii masjidi jamaacati masjidkii jamaacadu ku tukan lahaa falyajcal libaytii gurigiisa ha u yeelo min salaati salaadiisa nasiiban ha ka siiyo falyajcal libaytihi gurigiisa ha u yeelo nasiiban qayb iyo gabal oo min salaati salaadii sunnada ka mida idantaa marna wuxuu kuu tilmaamaya xataa sunankii masaajidka waa lagu tukan karaa laakiin qaybo guriga ka sii fa ina allaha subxaanahu wa tacala u fiirso jaacilun kii yeelo weeye fii beytihi gurigiisa khayran buu gelinayaa oo dhigahayaa min salaatihi min ajli salaatihi nabigaaba kuu sheegaba salaada sunnada guriga aad ku tukan guriga ku barakoobi guriga ku qaboobi jinka iyo shaydaanka kaga carari guriga aan qur lagu akhrinan lagu tukanna wuu kulul yahay siisuba fii nahaaraha ka soo boodaya dadko dhan joogo dhan baa indhaha wada taagaya waxaa weeye meesh khayrka ilahay buu wax ku barakoobaya nabigaa fa ina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayran jamaca min asl waxay dha habeenka watrigu una dhaafo ama salaatuliilka na dhaafo maalinkaa irsaaqadayda iyo biilkayga iyo qaabkay dadku iila hadlahayaan iyo islaantu qaabkay u jawaabi iyo carruurta say indhaha u taaga baan ku gartaaba daawud nabi hindi wey maalinkii wuxuu habeenkaanaan si fiican u tukanin maalinka ana iga go'on tahaybu dadkii o dhan baaba iga hor imanba kii assalaamu calaykum maxaad iga rabtaa bu ku le war salaanta iga qaad carruurtii baan indhaha taagay islaantii baan isdaba maraynaaba hawlo badoo dhan baa hirig noqonaya waxaasoo dhan waxaad dareemaysaa marka iimaankaadu uu xoog badan yahay haddaan iimaankooda xoog badnayn adoy fallaadha kugu go'an yihiin oo waran kugu go'an yahay yaad iska jiidan m isla qumanta oo iska qararflayn وxadثna cabdاللahi بن brاd الأشcariي ومحamed بن cلاء قال xadثna أbu أسامة حmاad عن burayt بن cabdالله بن أbi burdة can abi burdata wasmu caamir wiiliy abihii baa isdaba taagan wiiliy awowga cafwan burayd baa awow looya burayd waa ina cabdilaahi cabdilaahina waa ina abi burdawe awowgiisi labaad baa sii taagan abi musa alashcari can abi musa alashcari cabdullahi bn qays alashcari can nabi sal slam qaal nabigu wuxuu uhi maalu lbeyt aladii yudkaru fiihi yudkaru allahu fiihi maalu lbeyt guriga tusaalihiisu waxaa weye alladii gurigaasu yudkaru allahu fiihi ilahay lagu xusahayo iyo wlbeyt اladii laa yudkar allahu fiih iyo gurigan alle lagu xusaynin maal ayi wlmayiti maalu alxayi waalmayit waxay u tusaale yihiin axad nool iyo axad dhintay mayd iyo noole bay kale yihiin gurigan ilahay lagu xusin in qur-aanka lagu aqrin waa guri dhintay maxaa yeelay shaydaan baa ka farxash oo man kaana maytan faaxyaynaahu wajacala lahu nuura yamshi bihi fi ulumaat idan qur-aankaa kala saara gurigan ilahay lagu xusin waa guri dhintay wey dadka joogana way dhinteen ma noolo ayagaa moodaya inay nool yihiin guriga alla lagu xusana waa guri nool dikriga noolida keena waxyiga iyo adkaarta noolida keenta salaada noolida keenta khayrka halkaasoo ka socda marka lagu dadaalo guryaha in salaatuleilka iyo khayrkaba lagu camiro ilahayna lagu xuso qur'aan badanna lagu akhriyo xadana qutaybة bnu saciid xadana yacquub wahwa bn cabdالraxmaan alqaariyu can suhayl ibn abi صaalixin can abi abi abu صaalix aلsamaan dakwan can abi hurata radi allahu tacala canhu rasul sl l slm qaal laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ha ka yeelina guryihiinna qubuur jamcu maqbara aw qabrin waxaa tidhaahdaba idan guryihiinna ayaan laga yeelin qubuur iyo meel salaadda ka caagan ina shayaana ninka shayaan la yidhaahdo yanfiru waa ka carar ah waa ka fiiga ah min albayt aladii tuqra'u fiihi suurat اlbaqara guriga suuratu lbaqara lagu akhriyo shayddaanku waa ka fiigaa waa ka mana yimaado shayddaanka waaweyn ee waxaa loo jeedaa maradada ah kuwa kuwaswaasinhaya ee ayagu bidhakoolayaasha ah, kuwa iyagu iska orordahayaan sida jiirku guriga uga baxaynay iyo bisadoo kale iska dhex ordahayaan laakiin nimanka saraakiisha wax kharibaa baqara way kala biibinaysaa suurat lbaqara gurigaa ha ka daaraata daadaan akhriyi karin intaad cajar soo gadato haka daaraato dhegaysana intaad fadhido dhegta u raadhici hawlaha aad bay u fiican yihiin dadka hadda xanuunsada way anfacdaa dadka jimanka qaba ee sixirka iyo isha iyo hawlahan ardooyinka waxaa la yidhahda fuqbarada faarax adagga iyo waxaasoo dhan suuratulbaqara way u fiicanta ma soo degi intuu qur-aan guriga ka daaran yahay ma soo degi karaan meelahaasay wareegayaan adoo meelay xabad ka lismaysa ma ku soo degi kartaa baarashuud baa ku soo degta aakaa lagaa hor keenay maxaad samayn waa carri uun ilaa qur-aankaa la damiya ma soo degi karaan net waagoo dhan baa go'aya telefoonkaay soo diraan xataa ma soo gelaya guriga telefoonku jinku iyo shayaadiintu iyo saxradu soo diraan guriga kama dhacahayo maxaa yeele maxaa dhumiyey net waagii suuraة اlbaqara masaajid iyo xafiisyadda ma aragteen talefooni nimankaad wadataan network ka tagaayo maxaa ku xidhan qalab baa lagu xidhaa dhumiya netwaaga saraakiishii madaxweyne baabuurtay wataan markay aagga soo marahayaan netwaaga safaricom waa la waayaya meelo ka baxay baabuurka waxaa ku xidhan alaab dhuminaysa khadka saan loo ogaanin madaxweynuhu meeshuu marayo dhibaatana aan loogu geysanin suurat اlbaqara iyo qur-aanku khad ku dhuminayaa intaad adu arin karta ahri markaad seexanaysana intaad daarto codka aad gaabayso ka seexo jinku caawo dhan marka bannaanka hawar oo dhaxanta nairobi hadisho markuu daalanaha iska tago haddaad wax kale ka rabid kugu jirtaba haddaadan khayr kale ka rabin kugu jirta ina shaydaana shaydaanku yanfiru waa ka figa waa min albayt اladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara saada annaga wahaabiyaha cilaajka ayaga iyo hawlaha iyagu suuraة asaas u ah suufiyana yaasiin baa asaas u ah warka waad fahamteen annagaa ka gar leh yaasiin meesha lagu akhriyo jin baa fiigi iyo shaydaan baa carari qur-aanka kuma soo aroorin nabi maxamedna ma sheegin xadiidna kuma asixin amaa baqara hawsheedu hee soo ma haysaan fi saxiix muslim idan sidaas weeye marka yaasiinku qur-aanku ka mid waa barakaysan yahay laakiin baqaraa ka fiican qur-aanku wuu kale fadli badan yahay ayadiisa kale fadli badan ambiyada kale fadli badan idan waxaa weeye labadu waa khayre laakiin baqaro qur-aanka suurad lamida ma ku jirto xifdiya dadkiina xanuunsan dad xifdaan akhriya ku wardiya waad ku caafimaadaysaan وxadثna محمد بن مثنى أبو موسى البsري قال xadثna محمد جعفر غندر xadثna بن الحجاaج axkaamteeda iyo de waxa ku jira goonida waa gooni waa suuradda qur-aanka ugu axkaam badan cala iطlaaq suurad qur-aanka ka axkaam badan kuma jirto ka cibar badan ka xikan badan fiiha alfu xukmin baa waada yidhaahdeen way ka badan tahay xukumka sariixay u jeedaan axkaamta suuratulbaqara ku jira waa qur-aanka nuskii axkaamta caqadigaa kuwa fiqigaa kuwa xikmiga ee maqaasidiga baqara suurad barakaysan weeye marka alla akhriyo ilahna lagu baryo xadaana maxamed bnu jacfar qundar xadana cabdulahi bnu saciid ibn abi hindin alqurashi cafan alfazari xadaana salim abunadar in badan baynu soo mara salim abunadar huna hadduu yimid waa salim ibn abi umayata mawla cumar ibn cabdillaah ibnu muctamir ibnu macmar ataymi cafan can busr ibnu saciid almadani zaahid alcaabid can zayd ibnu thaabit alkhasraj alansari qaala saxaabiga wuxuu yidhi ixtajara rasuulullah rasuulka ilaahay baa xidhay ama xayndaabtay ama xogow samaystay qol yar oo marka uu ku tukado masaajidka dhexdiisa ixtajara ixtajara rasuululahi sal slam nabigu wuxuu wegaartay xujayratan qol yar xujayra waa tashiiru xujratin in yaroo goonood u goysato masaajidka gooni u goysatood mara ku xidhato ama aad darin iyo gelasa ugu weegaarto ayaa loo jeedaa ixtajara rasul rasuulka ilaahi baa wegaartay xujayratan qolyar bikhasafatin laga sameeyey khasafadu waa marka labada shay marka marna waa la tolaa marna waa la falgiyaa waa la falgiya jawaanadoo kale waa la tolaa mara shay tolma ahaana nabigu wuxuu dhawa khasafa haddii la yidhaahdo aw amase bixasiirin buu ka dhigtay nabigu eh, eh, gandoob ka dhigtay ama qol ka dhigta xasiirku waa shayga la falgiyo darinta oo kale gelyaha gelaha marka la samaynayo waa faraha saaliga waa la isdaba mariyaa xadhkaha markaad samaynaysaan miyaa la tolaa mise fartaa la isdaba mariyaa waa la isgelgeliyaa wixii soohid ah ama la falgiyo ayaa xasiirka la yidhahdaa oo nasji ah wixii la tole ee mudac iyo maxaa la isdaba mariyana khasafaa la yidhaahdaa iyo takhsiif khayd yakhsifaani calayhima min waraqi اljanna ay isku tulahayaan wey ayb idan nabigu murka sal slam ama darin iyo gala la falgiyey nabigu xayndaab yar in yaroo xidhan ka dhigto oo qol ah ama shay la tuloo mara ahaan ayuu saa iskugu soo xidhay wey oo isha aadamaha iyo dadka uu iskaga ilaalinaya geeskaasoo kale ama geeskaasoo kale faharaja rasulla rasuulka ilaahi baa baxay yusalii fiiha inuu meesha uu xidhay uu ku tukanayo qaala wuxuu fatatabaca ilayhi rijaalun rag nabiga dabagalo u kuurgalay oo ogaaday meeshaa nabigu inuu ku tukado oo ay u xidhan tahay wajaau waa yimaadeen yusalluuna iyagoo tukanaya nabiga salaaddiisa bay ku xidheenoo waaba ku daydeenba intay darintii soo garab istaageen bay nabiga ku xidheen ama dhabarka dambe istaageen qaala saxaabigu wuxuu uhi uma jaa'uu leylatan aaniya habeen labaad bay yimaadeen wey macnaheedu fa xadaruu salaaddii bay ka qayb galeen oo nabiga la tukadeen wa abطa'a canhum rasuul lah sal lay slam fii leylatin aaniya wey xadiidku ikhtisaar baa ku jira marka ha ku khaldamin uma jaauu leylatan aaniyatan faxadaruu الsalaaةa maca rasuuli lahi baa meesha kugu qadaran salaadda nabiga la tukada habeenka labaad wa abطa'a rasul lah rasuulka ilaahi baa ka daahay oo kadib dhacay canhum ayaga fii leylatin aalia wey qaal wuxuu ihi falam yakhruj ilayhim oma soo bixin habeenkaa saddexaad fa rafacuu aswaatahum codkoodii bay kor u qaadeen yani nabiga dareensiinaya way sheekaysteen way haasaawayaan waxay nabiga idan dareemeen inaad dul fadhidaanoo aad sugaysaan inuu salaaddii geliyo wa xasabuu albaaba qaybo ka mida ah saxaabadii ansaareedna bay ku tuureen albaabkii darintiiradii xujradii nabigu u samaystay nabiga inay joogaan bay dareensiinayaan hadda maalan qolkaasoo kale hadduu imaamka ku yardaaho oo salaaddii inoo soo bixi waayo waxaa laga yaabaa qolyaaka qaarkood inay rixlo tuuraan ama albaabka wax agmar iska dhigaan qararaf ay ka siiyaan maxay u jeedaan halla dareema in dul fadhiyo wey marka intaan bay ka wadeen waxasabu lbaaba albaabka way qururax min ataxsiib qururaxay ku tureen fakharaja ilayhim rasuullah rasuulka ilaahay baa u soo baxay muqdaban asagoo cadhaysan nabigoo cadhaysan baa u nabigu wuxuu sunnabay ayagu u danaynayey inaad u naxariisanayso ood leedahay amuu aafa kala kulmaa meesha uu ku rafaado aggana asagule may waan rabaa halrafaadi ka war yani waa rafaad wey fakharaja lim rasuul اllahi muqdaban faqaala lahum rasul uxuu ku yidhi maa zaala bikum idinkamuusan zuulin saniicukum falkiinni inaad wadaysaan ah inaad salaad sugaysaan oo jamaca u diyaar tihiin weli waad wadaan xataa danantu ilaa aan annahu sayuktabu calaykum in idinku farad yeeli iyo isku imaatinka in laidinku fadhilaan ka baqay baad warkaa taagnaydeen haddaan idiin soo bixi waayay maa kala dareertaan maxaa idin dhigay nin walba gurigiisa intuu tago muu salaaddiisa galo ama geeska intuu istaago muu iska tukado hawshan sidii salaaddii cishahaad u soo diyaargarowdeen inuu ilahay idinku faradeelo baan ka baqay bunu sal slam hadhowna ma wadi doontaan xilligayadaa adag ayadaa dheer nabig wuxuu ihi facalaykum bisalaati fii buyuutikum guryihiinna ku tukada fa ina khayra salaati almar'i ruuxa salaadiis waxaa u wanaagsan fii beyti gurigiisa ila salaata almaktuubata salaadda la farad yeelay mooye oo taayadu masaajidka u wanaagsan waxadaana maxamed bn xaatim ibnu maymuun almarwasi qaala bahz ibn asad alcami xadaana wahayb ibnu khaalid albahili xadaana muusa bn cuqbat alasadi saaxib almahaazi qaala samictu abanadar haddaynu soo marinay salim bn abi umaya can busr bn saciid can zayd bn aabitin radi allahu tacaala canh ana nabiya sal allahu alay ali wasalam ittakhada nabigu wuxuu samaystay xujratan qol yar buu samaystay gandoob yar buu samaystay ama ilxidh yar buu samaystay fi lmasjidi masaajid gudihiisa oo min xasiirin darin ka ahaaday ama gela ka ahaaday fasallaa rasuullah rasuulka ilahi baa tukaday fiiha fi lxujrati layaaliya habeena dhowru ku tukaday laba habeen bay ahayd habeenka saddexaadna oo kii nabigu diiday xata ijtamaca ilayhi naasu ilaahay dad iskugu yimaadeenoo nabiga ay la tukanayaan fadakara wuxuu sheegay wadaadkan dambe muusa ibnu cuqba ah, oo hadda wuxuu mutaabacaynaya soo ma aha cabdullahi ibnu saciid buu mutaabacaynaya fadakara naxw wazaada daray walow kutiba calaykum waa muhiim riwaayadan dambe walow kutiba calaykum qiyaamuleyl haddii waajib laydinkaga dhigi lahaa maa qumtum bihi oo maydan maydan wadeen ma awoodi kartaan marka naxariisaan idin naxariisanayo baan idinka daayay intii waxyigu degayo hawshan joojiya wallahu subxaana wa tacala aclam